abcad annaasi dadka qofka ugu fog minhu min alifmi dembiga waxay tidhi caaisha radia allaahu canhaa maa khuyira lama dooransinoo khiyaar looma gelin rasuulullaahi rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalam bayna amrayni laba arrimood dhexdood weligeed laba arrimood lama kala dooransiin kan ama kan mid qaado lama dhihin ilaa akada aysarahumaa wuxuu qaadan jiray midka fudud mar kasta oo laba arrimood la kala dooransiiyo nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu qaadan jiray midka fudud midka fudud marka yusriga in la qaato iyo fudaydka inay hadyigii nabiga ay eeday ku tuseen sala allahu calayh wasalam xataa markaa ruqastka maalan qofku markuu musaafir yahay inuu soomaana waa u bannaan tahay inuu afuraana waa u bannaan tahay yaa u ajar badan midkii u fudud mar walba kii u fudud haddii soonku u fudud yahay oo see ugu fudud yahay hadda wax dhibaataa kala kulmi maa ramadaanna waa lagu jiraa inuu soomaa waa u fududa laakiin qalladu hadhow culaysay ku noqon kartaa waa soomaa markaasoo kale marna soonka wuu ku dhibtoona dhibuu kaa kudmaa maadaama uu safar yahay waa afura hadba kii u fudud laba arrimood kii u fudud taas marka waxay ku tusaydaa nabiga sala allahu alay wasalam diinka lala soo diray yusri uu ahaa fudayd waxaa la mid ah marka uu safarka yahay salaadaha inuu dhammaystiro iyo inuu gaabiyo waa gaabi jiri weligiis lama arag nabigoo musaafira sala allahu calayh wasalam oo salaaddii afarta ragca aheed afar tukanayo labalabu tukan jiray salaadaha afarta weligiis hal mar baalla ka dhiga lama arag fudaydkuu qaada jira rukaska marka sharcigu bixiyey in la qaato aa laga fahmaa xadiidka marka waxay tihi caaisha maa muddo ayuu nabigu midka fudud qaada jiray lam yakun midka fudud uusan ahayn iman dembi fa in kaana midka fudud hadduu yahay iman dembi kaana nabigu wuxuu ahaa abcad annaasi dadka qofka ugu fogaan badan minhu ismiga laakiin midka fudud marka la leeyahay alaqaadaama markuusan dembi ahayn hadduu dembi yahay dadkoo dhan qofka dembiga ugu fogu ahaa waana ka carari jirin ee ma samay jirin marka taas weeye hadyigii nabiga salى الlahu عalيه wasalam rawa الbukhaariyu can jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhumaa qaala jaabir wuxuu yidhi lamaa xufira alkhandaqu tarajaygii ama dhufayskii markii la qoray tarajaygii waa waa dhufays weyn oo magaalada madiina meelaha cadowgu ka soo geli karo lagu wareejiyey sanadii saddexaad waxaa dhacay sanadii saddexaad waxaa dhacay dagaalkii uxud sanadii shanaad wey marka khandaq ama axzaab gaalo tiro badan ay soo bahaysteen oo doonaya magaalada madiine oo nabigu sala allahu alay waslm muslimiintu joogeen inay soo afjaraanay oy cirib gooyaan ciidanka markaa soo duulay waa toban kun muslimiintoo dhan marka laysku daranaa saddex kun weyn haddii marka inta la baxo bannaanka looga hortago gaalada halkii qof waxaa ku soo aadaya saddex iyo ka badan waa la hareeraynaa qofka marka nabigu saxaabadiisuu la tashaday wuxuu yidhi maxaan samaynaa nin saxaabi oo la dhihi jiray salmaan alfarisi a ah, wuxuu yidhi waxaa la samaynaa meelaha cadowgu ka soo geli karo a ah, waxaa la jeexaya tarajay ama dhufays weyn oo afkiisa aan farasku ka soo boodi karin qofkuna ka soo boodi karin aad afkiisa kala weyn saasna magaalada ugu hareeraysan marka qofkiiyo ordaya ma soo mari karo faras ordaya kama soo boodi karo dhinacaan magaalada soo xigtaa muslimiintu ka ka joogaya hadhow cadowgu markuu xagga yimaado sooma gudbi karaan tar meeshiina meel nabada maahno tartiib godka u galaan kama soo bixi karaan waa lalayna layna ilaa waardiya laga haya godka hadday is yidhahdaan godka hoos u gashaan haddana ka baxo magaalada xaggeeda waa lalayna ilaa inuu tartiib u galo maahana xoog kuma soo gudbi karo khalaas magaaladii marka dhinaca magaalada xigtaa muslimiintii ka joogaan godka gaaladiina dhinaca shishe markay yimaadeen ay yidhahdeen khudbadan iyo qorshahan dagaal magaaladan dadka jooga ma samayn meel kale qof ka yimidaa sameeyey maxaa yl qorsho dagaal oo magaaladan laga yaqaan maaha aha inayidhi sidii markii dambe dhufayskaas loogu jiraa ilaahay dabayla ku kacshay markaasay digsidii ka daateen badarkii karsan waayeen wax shaqaa qabsan waayeen indhihii ciidu ka gasho markaasay carareen ilaahay weyna saasuu ku badbaadiyey tarajaygaas marka magaalada lagu wareejinayey oo la qodayay nabigu waxbuu ka qodaayay sala allahu alay slam isagoo rasuulkii alla ah qoda inta yidhi meel ma fadhiisan waxbuu ka qodayey isagaa wax ka qodayey lamaa xufira markii la qoday alkhandaqu tarajayga ra'aytu rasuulallaahi rasuulka allaan arkay sala allahu calayh wasalama khamasan xaal uu yahay mid bog laalan khamaska waa mid gaajaysan oo caloosha dhuuban tahay oo calooshii iyo dhabarkii isku dhegan yihiin ilaa gaajadu ay gaartay inuu markii dambe nabigu dhagax caloosha ku xidho caloosha way isku dhacaydaa haddaan wax ku jira la erag xariga dhagax lagu xidha dhagaxaasaa caloosha uu ku xirtay nabigu laba dhagax markii dambe uu ku xirtay laba dhagax caloosha u riixda ayuu ku xirtay gaajo godkaasaa la qodaya marka waxaan arkay inuu nabigiioo bog laalan amase gaajaysanoo aad gaajo uga muuqato oo calooshiisii dhuuban tahay ayaan arkay fankafaytu waan gadoomay ilaa mra'atii xaaskayga xaggeedaan u gadoomay xaaskayga xaggeeda ayaan aaday oon u gadooman u laabtay faqultu waxaan idhi hal cindaki agtaada shayan wax ma ahaadeen wax cuntaa ma haydaan fa innii aniga ra'aytu waxaan soo arkay birasuulilaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam khamsan xaal uu yahay mid bog laalan shadiidan xaal uu yahay mid boglaalnaantiisu daran tahay gaajo daran ay ka muuqato fa akhrajad ilaya waxay ii soo bixiday jiraaban xashin xashintaasoo fiihi saacun hal koomba ku jirto min shaciirin heed ah weel oo maqaar oo la tolay oo cuntada lagu shuba jiray jiraadkaasay soo bixiday ama xashintaas waa maqaar sida loorka u tolan ee masagada iyo galleyda iyo bariiska lagu shubto oo maqaar ah oo raashinka lagu shuba jiray soo bixiday hal saacaa ku jira saacaas oo heeb ah amase waa nuuc oo qamardida amase sareenka fasiilo ku ah oo isku nuuc yihiin laakiin ka duwan xoogaa kaasaa ku jira ka inta la dubo amuufo laga sameeyaa ama kimis fa akhrajad ilaya waxa ii soo bixiday jiraaban koray ama xashin jiraabkaasoo fiihi dhexdiisa saacun hal saac uu ku jiro oo min shaciirin heeb ah walanaa waxaana noo sugnaatay buhaymatun waxar yar waxartaasoo daajinun guri joog ah waxar yaroo guriga lagu koriyo ayaa noo joogtay fadabaxtuhaa wa xartiyan anugu qalay wa daxanati shaciira gabadhiina heediyay soo shiiday oo ay ka dhigtay in la muufnimo loo duba u diyaariday anuguna wa xartiyan qalay ayaguna halkii koomboo shaciirka aheed ay gabadhiina shiiday oo ay ka dhigtay cajiin wa daxanati shaciira shaciirkii soo shiiday fafazictu waxaan u argagaxay oon xaggeeda u orday ilaa canaaqii waxartayadii wa qadactuhaa waana googooyay hilibkeedii oo xartii aan gowracay aan inta ku ordaan googooyey anoo argagaxsanoo gaajadii nabiga aan ku arkay ka argagaxsan fa fasictu waa argagaxay ilaa canaaqii waxartaydii xaggeedaan u argagaxay waxartii qoordheer ceesaan yaro xoogaa markaas soo kobacday ah ayaan xaggeeda u argagaxay waqadactuhaa waana googooyey hilibkii fii burmatihaa dherigeedii ama digsigii lagu karinaya hilibkan ku googooyo ku ridriday waqadactuhaa waxartii waxaan ku googooyey fii burmatihaa gabadha digsigeedii ama dherigii ay hilibka ku karinaysay kaasaan ku googooyo ku ridriday uma wallaytu waa jeestay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay xaggiisaan u jeestay sala allahu calayhi wasalam rasuulkiiyaan doonay inaan soo wado oon idhaahdana keen maadaama xartiina la gowracay oo maraqaas iyo hiribkaas iyo muufahaas ama kimistaas la durayo si uu ay iskugu cuno nabiga uma wallaytu waan jeestay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay xaggii sala allahu calayh wasallam xoolaha in martida loo qalo dadku ayagu inay qashaan waa wixii ilaahayba noo siiyeyba waaba wixii ilaahayba noo siiyeyba nabiga xaggiisa markaan u jeestay sala allahu calayh wasalam fa qaalad waxay tidhi gabadhii oo waxa weeyaan xaaskayga aheed laa tafdaxnii haygu fadeexayn birasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam iyo wa biman macahu dadka la jooga meesha waa u cunto weyn ma taallo waxar yaraa la qalay halkoonbo koombo badar aha cajiin la soo shiiday waa wax marka dhowr qof ku filan hay fadixayno warkaalaya alla baryaa jira hadhihi ta qaylido oo dadka hore ha isku soo kaba kicin nabiga hoos ula hadal waxata rasuulka allow koombo cajiinana waa la shiiday waxar yarna waa qalabta adiga iyo dhowr qof soo taga dheh hoos ula hadal isaga iyo dhowr koo qof ii soo wad ee ay ceebaynin meesha wax laguma hayee saasay tihi dadku inay wada tashadaan haddee sidaas way dhaqan wanaagay ka mid wuxuu yidhi faji'tuhu nabigiyaan u tegey fa saarartuu waa ku siraystay waa ku siray hor kor uma hadline sidii gabadhu ila soo ballantay nabigi waa ku siraystay waa kii fa qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo dabaxnaa waxaan gowracnay buhaymatan neef yar oo lana annaga noo sugnaaday waxar yar oo annagu noo sugnaatay oo aan lahayn ayaan gowracnay wadaxannaa waa shiidnay saacan hal suus oo min shaciirin heed ah suuskaasoo kaana cindana agteenna ahaa fa tacaala kaalay anta adiga iyo wa nafarun koox kooxdaasoo macaka adiga kula jirta adiga iyo koox nafarku waa dad yar waayo nafarku saddex laga bilaabo ilaa toban wey toban iyo saddex inta u dhaxayna wey adiga iyo saddex ama adiga iyo shan qof adiga lix qof cadad yar oo aan toban dhaafayn iyo adigu kaalaya intaas markaan idhi fasaaxa nebiyu nebigu waa qayliyey salى اllahu calayه wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa ahla alkhandaq dadka tarajayga qodayow inna jaabiran jaabir qad sanaca wuxuu sameeyey suuran martiqaad faxayaaha rabbikum dhammaan kaalay waana kun nin waxaa qoda dhufayska waa kun kun iyo waxarig kun aa dhufayska qodayda markaas inta korna lagu dhawaa marka waa arrin kale arrin caadiya ma aha kaalaya kulligii soo qaabila meeshaa laysoo dabagalo faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi salى اllahu عalayه wasalam laa tunzilunna ha ka dejinina burmatakum dherigiina ama digsigiina dabka ha ka dejinina walaa takhbisunna ha dubinina cajiinakum cajiinkiinana xataa ajiya ilaa aan imaado wuxuu ku yidhi cajiinkana yaan dubidda lagu bilaabin ilaa aan ka imaado dheriga oo hilibka karsanayaan dadka dabka laga dejin ha laygu simo fajiitu waa imid wa jaa rasuululahi rasuulka allana waa yimid sala allahu calayh wasalam yaqdumu naasa dadka xaal ugu soo horeeyo sagoo dadkii hogaaminaya uu yimid anna waa imid anna waa imid xataa ji'tu ilaa aan u imid imra'atii xaaskaygii faqaalad waxay tidhi bika wa bika waa waa canaan wey facala bika kadaa wa facala allaahu bika kada ilaahay saas yeelo oo ilaahay saas yeelo oo ilaahay saas ha ku yeelo waa ifadeexayda ay tidhi <laughs> marti waa xanaaqda gabadhii waa xanaaq waxay moodaa asagu inuu qayliyey ah, markaasay tidhi saas alla ku yeelo gacmaha lagaa goomiyo mise afka lagaa go war saas alla ku yeel oo saas alla ku yeel oo saas alla ku yeel maxaa ii fadeexayda soonuu kula ballamay soonuu kula ballamay marka dadka dhaqan wanaagga qofka duu xanaaqo lalama xanaaqo waa la dejiyaa fiiriba wanaagga uu kula hadlay saxaabigaasu gabadhii markay saas tidhi faqultu waxaan idiu yidhi adiga alla saas ku yeel ma dhin kuma qayliin faqultu waxaan idhi qad facaltu waa yeelay alladii arrinkii qulti aad iti aniga intaad itiriyaan yahay amarka aad isiiday waa fuliyey hoosaa nabigu ula hadlay sala allahu alay slam waxaan idhi meesha wax weyn ma yaalliine waxar yar aan qalan iyo hal koombee waxaa samayda dad yar iyo adiga imaada aniga amarkii aad isiidaan u sheegay nabiga sal la anugu ma qayliyo nabiga isagaa soo waday dadka ha aniga markaa habaarin hana iga leex qad facaltu waan yeelay alladii arrinkii qulti adi tidhi fa akhrajad way u soo bixdeen nabigiiyo yimid marka hallay tusuyi fa akhrajad waxay u soo bixdeen lahu nabiga cajiinan cajiin fa basaqa candhuufuu ku tufay nabigu fiihi cajiinka wa baaraka barakana waa ugu duceeyey wa baaraka barakana waa ugu duceeyey allaahuma baarik fiih uu yidhi ta ku tufay uu yidhi ilaahay ow barakee candhuuftiisana qof nasiib la nabiga sala allahu calay wasalam waa lasmari jiro laqi jiro candhuuf nabi hadda waa barako fabasaqa candhuufuu ku tufay fiihi cajiinkii wa baaraka barakana waa ugu duceeyey uma camada nabigu wuxuu u qasday ilaa burmatina dherigeyn ama digsigii wax lagu karinayey fabasaqa candhuufuu ku tufay fiihaa burmadii dhexdeeda wa baaraka barakana waa ugu duceeyey uma qaala wuxuu yidhi udcii u yeer khaabisatan gabar kula dubta muufaha faltaqbis ha dubto macaka la jirkaaga meesha kunina taagane kaligaa ma dubi kartid adugu gabar kale u yeero noo duba muufaha saasuu ku yidhi waqdaxii dhur min burmatikum dherigiinnana dhur walaa tunsiluuhaa ha ka dejinina dabka dherigana ta dhulka dhigtaan maraqa ha gurinine isagoo dabkiisa saaran qofkii walba weel galaas ugu soo dara maraq iyo muufe qof walba xooga u soo dhiiba dadka ha ka dejinina qof walba cadhiliba muufe maraq aweel loogu shubaa iska dhura idinku sida ceel biyo ku gadaal ka soo gelaayaan dhura des laakiin ha ka dejina dadka dhulkaa dhignina qof markii wax la siinaa intaad soo dartaan hilib iyo maraq weel ugu shuba muufa u soo saara u soo dhiiba dadka ha ka dejinina sida ceelkoo kale u dhura waqdaxii min burmatikum dherigiinna oo soo dardar weeye galaaska walaa tunsiluuhaa dabka ka dejinina wahum dadka yimidna alfun waa kun ah, hal kun wey waxaa oo waxartan halkan koombala raba in la siiyo wuxuu yidhi jaabir ibnu cabdillaah fa uqsimu billaahi ilaahay baan ku dhaaranaa laqad akaluu kunkiiba waa cuneen xataa tarakuuhu ilaa ay ka tageen hilibkii wanxaruu ay wanxarafuu ay gadoomeen oo ay danahoodii qabsadeen walxaal inna burmatana dherigeennii ama digsigeennii la taqidu ay karaydo kamaa hiya siday ahayd kunkii inta dhergeen ay danahoodii qabsadeen digsigii sidii u karsama hilib waa ka buuxaa maraqna waa ka buuxaa marka arrin caadiya maaha waa mucjiso barakada nabiga iyo ducada nabiga sida loo aqbalay ay kutusay ducada nabiga sida ilaahay u aqbalayey mucjisada nabiga ilaahay siiyey karaamada ilaahay nabiga siiyey taasay ku tusayda mucjizadii nabigay ku tusay sala allahu calayh wasalam ayadoo digskii siduu buuxaa dadkii wada dhergeen wa ina cajiinanaa cajiinkeennina la yukhbas waa la dubaa kamaa huwa siduu ahaa cajiinkiina sidii weelka ugu jira soo qaba dub soo qaba dub kunkii waa dhergeen cajiinkiina weelkii sidii ugu jira marka taas waxay ku tusaydaa sida nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam ilaahay baryadiisa uu aqbali jiray iyo mucjisaadka ilaahay siiyey oo ilaahay uu ku karaameeyey nabiga salى اllahu calيه wasalam rawa الbukhaariyu can abi saciidin اlkhudriy wa abi hurayrata radia allahu canhumaa anna rasuulalahi rasuulka ilaahay sala اllahu calayh wasalam istacmala wuxuu shaqaaleeyey rajulan nin calaa khaybara khaybar magaalada la yidhaahdo yahuuddu ay deganeed markii muslimiintu ay furteen sanadii toddobaad oo hijiriyada bisheeda koobaad ayuu nabigu nin shaqaale uga dhigayo wuxuu kula heshiiyey beerahaas inuu ka shaqeeyo waraabiyo oo uu beerahaas ka shaqeeyo ninuu shaqaaleeyey fa jaa-ahu ninkiiyaa nabiga ula yimid bitamrin timir timirtaasoo janiibin wanaagsan janiibku waa nuuc timirta ka mid ah oo aad u feecan faqaala rasuululahi rasuulka allah wuxuu yidhi sala الله عليه wasalam a kullu tamri khaybar khaybar timirteedoo dhan haakada ma sidaana timirta khaybaroo dhan ma sidaanay u feecanta saasuu yidhi ma sidaanay u feecanta qaala wuxuu uhi laa sidaan uma feecna wallaahi allaan ku dhaartay yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow innaa annagu lana'khudu waa ku qaadannaa assaaca hal suus ama hal koombo oo minhaada nuucan wanaagsan ka mid ah bisaacayni laba saac bialaaati saddex saac halka koonfoor nuucan feecan ah mar waxaana laka siiyaa labo laba saacana laka siiya marna saddexaabana laka siiya ka taas waa ribeen ma ujeedaa faqaala rasuul lahi wuxuu yidhi sala allahu alay slam laa tafcal ha yeeli ha yeeli nuucaas lama yeelo marka la isku gabayo cunto isku nuuc ah inay kala badnaataa xaaraan laba shardiyaa la rabaa inaysan kala badnayn iyo inaan middayn ahayn inay isla eg tahay waa shardi inaan middayn ahaynoo hoo iyo hoo tahayna waa shardi hadday kala badan yihiin ribalfadliyaa laydhaha ribalfadli hadday isla eg yihiin laakiin middayn yahayna ribanasiica laydhaha labaduba waa xaaraan ma banaana timir liidatoo hal oo laba koomba ama saddex koomba inta keento inaad tidhahdo ha layga siiyo mid fiicanoo hal koomba ma bannaan waa ribo ah, hay-adihii sanfalka waxay keeneen waxa weeye masago oo dameeraha la siiyo oo aan wax laqi kara la arag markaasa mid beer u soo gorto masagadii waddanka oo aad u fiicneed haysta ta shan loor u dhigtaa leedahay loor fiicani sii maya ma bannaana waa ribo lama ogolo ma lagaa ogolo haddii xataa isku mid lagu kala bedelan ay isku mid yihiin inta loor qofkan u dhigto looran galabta kaa soo dana maya hoo iyo hoo waa arrim lama bal maxaa la sameeya marka qofkan wuxuu haystaa nuuc liito timir timir fiicanuu raba wuxuu haystaa masege xumoo liidato waxa weeyaan meelahaas maraykanka laga soo fogeeyey ugu rabi lahaa wax la cuni karo wax kalena ma hayo muxuu samaynayo waxa liitaa la gadaa lacagaa laga bixinaa lacagtaasaad wax fiicanoo cuni karta kala bixi iiri nabigaa siduu yihi iiri sal اlahu alيه wasalam wuxuu ihi laa tafcal ha yeelin bicgad aljamca liidata jamcigu waa timirta liidata aljamca timirta liidata gad bidaraahimi lacag ku gad daraahim ku gad uma btac soo gado bidaraahimi lacagtaas janiiba mid fiican maxaad samaynee masage liidata qamardi liidata timir liidata timirta liidata gad uu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam timirta liidata gad lacagta aad kala baxdo lacagtaas timir fiican kala baxdo shay kasta oo ribaa waa nuucaas lacagta hadda dahabka fiiri dahab oo celis ah oo mustacmal ah ma bannaana inta la keeno qofku inuu yidhaahdo dahabkan aan soo celiyey waa la isticmaalay maadaama la isticmaalay waa labaatan garaamin شhan iyo toban garaamin cusub iga sii maya ma banaan dahab iyo dahab hadday yihiin laba shardiyaa la rabaa inay isla eg yihiin iyo hoo iyo hoo oon muddayn ahayn marka qofkii dahabkii iska celinayey oo mustacmalkaa dahab cusub rabay waa kana dariiqaa nabigu samaynaa dahabka mustacmalkaa gad lacagta qaado markaas kadib dahab cusub ku gado sidaas qaacidadaasna nabigaad ku soconay sal اlahu alay waslm wax kastoo ribaa iyaga layskuma gabo haddii la kala badina ah, ayaga layskuma gabo boqol doolaroo jeexan aan wataa ah, an iga gooso laba dolar iga gooso siddeetan iyo sagaashan iyo laba dolar isi ama sagaashan iyo sideed dolar maya waa ribo maxaad samaynaya doolarka jeexangad soomaaliya ku gad isaga ila sidii rabaa loo kala badsan karaa soomaaligaagaas haddaad rabto doolar kale kala baxa ama cunto kale kala baxa ah laakiin dolar dolar lagu bedelo kala badan waa ribo ma banaana dolarkan oo jeexan ama dolar la-eg lagaa siina khalaas wax kale ku gad lacag soomaali ku gad ku sarif kadib soomaaligaas haddaad rabto dolar u bedelo haddaad rabto raashin ku gado waxaa rabto ku gado nabigu wuxuu uhi sala allahu calay wasalam laa tafcal ha yeelin oo timir timir inta lagu gado la kala badiyo waa ribo bix gad aljamca midda liidata bidaraahimi daraahim ku gado lacag ku gado uma btac soo gado bidaraahimi lacagtii janiiba mid wanaagsan ku soo gado marka shayga ribada shayga ribada ah haddii ribo lagu gado qofku isagoon ogayn waa waajib in la celiya ma bannaano in sidii hore lagu haysto waa in la celiyo maxaa ma ansixin waa xaaraan ah, ma ansixin waa xaaraan nabigu waa nahyey laa tafcal u wanahyu yaqtadi اlfasaad nahyiguna fasaad uu keena kutusayaa wakaalada qofka in qof wax loo wakiisho la wax gad oo wax ii gad rawa الbukhaariي can ibni cabaasin qaal taزawaja nebiyu nabigu wuu guursaday salى اllahu calayhi wasalam maymuuna maymuuna bint اlxaariث alhilaaliya wاlxaal huwa nabigu muxrimun uu muxrim yahay muxrim waxaa la dhaha qofku markuu xaj xirto ama uu cumro xirto marka cumruu xirnaayey uu leeyahay xadiidkan isagoo nabigu muxrim ah oo cumro u xihan tahay ayuu guursadoo nikaaxsaday maymuuna bint alxaaris wa banaa wuu dhisto waa la guri galay bihaa maymuuna walxaal huwa nabigu xalaalun xalaal u yaho uu dhammaystay acmaashii cumrada wa maatad waxayna ku dhimatay bisarifa meesha magaceeda la yidhaha sarifa halkaas ayay ku dhimatay radia allaahu canhaa xadiidkan cabdullaahi ibni cabbaas ayaa wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen wuxuu leeyahay cabdullaahi ibnu cabbaas tasawaja nebiyu nabigu wuu guursaday sala allahu calay wasalam oo waa nikaaxsaday بنت الحارث alxaarif alhilaaliya walxaal huwa nabigu muxrimun uu muxrim yahay oo qadaa cumradii la dhihi jiray cumradaasaa u xirnaadu leey oo sanadii toddobaad aheed sanadii lixaad waa kii doonay nabigu inuu cumraysto asaga iyo kun iyo afar boqoloo saxaabi gaaladaa u diideen waa kii gaaladii heshiiska la soo galay markuu heshiiska la soo galuu ka laabtay heshiiskaas waxaa ka mid ahaa sannadan idiinma ogolin inaad cumraysataane sanada soo socota cumro soo aaday sanadaasaan idin ogolnahay sanadii marka dambe loo ogolaaday cumradaasaa laha cumratulqadaa cumradaasuu ku guursaday asagoo cumradii u xidhan tahay aa lagu nikaaxiyuu leeyay cabdullaahi ibna cabbaas saasuu leeyay waa lagu nikaaxiyey uu leeyay asagoo cumradii u xidhan tahay wa banaa bihaa wuuna dhistayoo waa la guri galay bihaa maymuuna walaal huwa xalaalan uu yahay markuu dhammaystay cumradii xalaal noqday kadibuu la guri galuu leeyay wa maatad waxayna ku dhimatay maymuuna bisarifa meesha leeraa magaceeda waa dambe macnaha maaha markaas safarkaas maaha waqti dambe waaba cimridayba markaa muddo dambe ayay ku dhimatay xadiidkaas marka wuxuu leeyahay nabiga isagoo muxrim ah ayuu guursaday maymuuna saxiixulmuslimkana waxaa ku sugan maymuuno laftirkeedii maymuunadii nabigu guursaday maymuuna bintlxaarif waxay tidhi nabigu sala allahu calayh wasalam markuu guursanayay xalaalu ahaa muxrim ma ahayn maymuuna waxay leedaha nabigu markuu guursanayey xalaalu ah cabdullahi bin cabaas muxuu leeyahay muxrim uu ahaa labada xadiis marka macnahooda xagga daahirka way iska soo horjeeda xagga daahirka markay sidaasoo kale ay dhacdo labada xadiis haddaan la jamci karin lamana jamci karo markan waxaa la sameeyaa in labada macno la kala xoog badnaysiyo la rajo la rakanaa xoog badan culammada gobol waa isku dayeen inay jamciyaan oo waxay yidhaahdeen cabdullaahi ibni cabbaas markuu leeyahay wa huwa muxrim muxrim maahan cumraa u xirneed maahan ee waxay tahay asagoo xaramka soo gelaya axrama ah, aa dakhala fi lxarami aymana aa dakhala fi lyaman acraqa aa dakhala fi lciraaq ah, marka axrama macnaheedu loolama jeedo u leeyahy ay leeyihin culimmadaas muxrimu hayo cumra u xirneed loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa wuxuu galay xaramka qaar culammada ka mida qaar ka midana ma ma marka haddii saas la yidhaha maba iska hor imaanayaan waa iswaafaqayaan labada xadiis culimmada galana way kala rajaxeen oo waxay yidhahdeen labada xadiis daahirka way iscaarideen hadday iscaarideen waxaa la raadinaa adilo kale oo lagu kala miisaano labadooda waa iscaarideene waxaa la raadinaa adilo kaleo ka baxsan oo oo lagu kala rajaxoo kale xoog badnaysiinayda oo dhinac cuslayda waxaa ku sugan صaxiixulmuslimka min xadiiثi cuثmaan bni cafaan nabigu inuu yidhi salى اllahu calayh wasalam laa yankixu اlmuxrimu walaa yunkaxu sidiisa qofka muxrimkaa asagu gabarh ma nikaaxi karo asagana gabar laguma nikaaxi karo sidiisaba qofka muxrimka ah oo xaj u xidhan yahay ama cumro asagu gabar ma nikaaxi karo gabadha u dhalay ma nikaaxi karo ama uu weliga u yahay asna wax laguma nikaaxi karo xadiidkaas yuu miis yuu cuslayna xadiidkii maymuuna haddana deliil kale saxaabi la yidhaha aburaafic ayaa ahaa ergeyga u dhexeeya nabiga iyo maymuuna oo nabiga ka socdo safiirka ahaa oo nabiga u doonay maymuuna aburaaficna wuxuu yidhi nabiga sala اllahu calayh wasalam markuu guursanayey maymuuna xalaalu ahaa ee muxrim ma ahayn waa miisaan yuu cusleeyey kanuna inuu nabigu xalaal ahaa saddex maymuuna iyo aburaafic waa labo cabdullahi ibn cabaasna waa keligiis hal qof iyo laba qof inuu mas'aladii wahmiyo uu gafo yaa u dhow waxaa u dhow halka qof taasna waxay miisaankii siiday nabigu xalaalu ahaa mid kale maymuuna iyo aburaafic qaangaaray ahaayeen markaas cabdullahi bn cabbaasna saqiiru ahaa arrin meel hadday ka dhacdo qof saqiira hadduu sheego dadkii qaangaarkaa la joogay si kale u sheegeen yaa u dhow inuu ismoodsiiyo saqiirka mid kale maymuuna qisadu ayaday qusaydaa waaba gabadhii la guursadayba laakiin cabdullahi ibn cabbaas ma qusaydo arrintu saaxibulqisa qofkii arrintu asaga ku dhacday iyo qof looga sheekeeyey yaa u ogaal badan qofkii isaga ku dhacday waxaaba la sheega maamaaho ninaa lagu yidhahda xigdiga qubad ma maqasho waaga xidiguu soo daateen xidiga qubad markaasuu yidhi raggay ku qubataan ma ka mida ah. ha raggay ku qubteen kuwiyaan ma ku jirin adigana waxay kaa joogtaa ma maqasho ha marka maymuuna waa gabadhii la guursaday cabdullaahina waa la guursaday ka joogtaa marka saaxibulqisa asagaa u ogaal badan qisadiisa marka waxaa lagu rajaxayaa in nabigu xalaal ahaa koow labaa wariyeenoo maymuuna iyo aburaafic waxaa labaada lagu rajaxayaa xadiis khaariji ah oo sideedaba muxrim wax ma guursan karo oo xadiidka cabdulaahi xadiidka cusmaan ibnu cafaan ah waxaa lagu rajaxayaa aburaafic iyo maymuuna qaangeeray ahaayeen cabdulaahina saqiiru ahaa waxaa kaloo lagu rajaxayaa maymuuna waa saaxib saaxibuqif weliba ma asna qisada qusayda oo asagaana duunay gabadha ayagu waa qisaday u saaxiib yihiin asna ajnabiyu ka yahay cabdullaahi ibnu cabaas qisa dhacdada ma ahan gabadha u ajnabi ka waa habaryartiis maymuna ah, hooyadiisa la dhala laakiin arrintu macnaha asaga ma qusaydo kamana shaqayn asagu marka iskumana dhowe waxaa la rajaxayaa nabigu xalaalu ahaa qofka xajku u xiran yahay ama cumradu u xiran tahay asna wax ma nikaaxi karo asna wax laguma nikaaxi karo qofka hadduu xaj xirto ama se cumro u xirto asna wax ma guuri karo asna wax looma guuri karo sidaas wey masaladu rawa albukhaariyu can cali bni abi aalib radia allaahu canhu qaal bacaa nebiyu nabigaa diray sala allahu calayh wasalam sariyatan ilaalo sariyada waxaa la yidhaahdaa waa ciidan xoogaa aan aad u badnayn boqol ah ugu yar ilaa afar boqolana ugu badan nabigu markuusan la socon sariya la yidhaahdaa sarayaa iyo sarayaadaa lagu jamciyaa markaa nabigu la soconba waxaa la dhihi jiray sariy nabigu markuu la socdana qas waa la dhihi jiray marka ciidanu diray nabigu sal اlahu alay sariya waxaa loo yidhi waxaa loogu talagalay si sir ah inay u baxdo si sirana u soo laabato marka nabigaa diray salى اllahu alيه wasalam ciidan sariyaa ama ilaalo ah bacaa waa diray annabiyu sal اlahu alيه waslm sariyatan ilaalo wastacmala wuxuu amiir uga dhigay rajulan nin ninkoo min alansaari ka mid ah nin ansaarta ka mid ah ayuu amiir uga dhigay wa amarahum ciidankiina wuxuu amray an yudiicuuhu inay adeecaan wuxuu yidhi waxaan idin amrayaa amiirka inaad adeecdaan saasuu ku yidhi faqadiba amiirkiiyaa cadhooday waa xanaaq waa dhirfay faqaala wuxuu yidhi alaysa shanigu miyuusan ahayn amarakum inuu idin amray annabiyu nabigu sala اllahu calayh wasalam ant an tudiicuunii inaad i wuxuu yidhi nabigu ma idin amray inaad i horta waa caraysanyi wuxuu rabaa amar adag inuu soo rog war nabigu ma idin amray inaad i addeecdaan saasuu qaaluu waxay dhahdeen balaa inuusan na warkeed iska daa waana amray faqaala wuxuu yidhi fajmacuu xadadan xaaba soo aruuriy qoryo la shito ordaha soo aruuriy qof walba inta tegu xaaba keen markay soo aruuriyeen fajamacuu waa soo aruuriyeen faqaala wuxuu yidhi owqiduu naaran dab ku shida qoryihii meeshaa dhooban oo aad u tiro badan uu yidhi dab qabadsiiya dab ku shida fa awqaduuha waa ku shideen faqaala wuxuu uhi udkhuluuhaa gala dabkaas gala soo nabigu ma amri inaad adeecdaan waa xariisan yihi gala dabka hala galo dabka waa sababta nabigu u yidhi salى اllahu calayه wasalam xadiiska bukhaari iyo muslim uu wariyey laa yaqdiyanna xakamun bayna اثnayni wahuwa qadbaan qofna yuusan kala xukminin laba qof isagoo caraysan qofku markuu caraysan yahay caradu waxay daboolaydaa fahamkii waay maskaxdii oo la rabay inay xukunka inta ku fakerto xukun cadaalada soo saarto maskaxdii tashwiishina caradu marka xukun aan saxayna ka soo bixi karo waaba kanaada ka midaba xukunkaana ka midaba soomaalidu naftigooda waxay yidhahdaan caqliga iyo caradu isku meelay ku jiraanay isku meelay galaan hadba waa kii soo sara mara duu qofku caraysanya caqligii waa maqan yahi hadduu degan yahay caqligu joogo carabiya maqan hadba waa kii soo sara ma marka sharciga islaamka waa xaaraan qaadigu isagoo caraysan inuu xugun rido waa xaaraan ma banaano qaadiga isagoo caraysan laba qof ma kala xukmi karo hadduu caroobo waa inuu yidhahdaa xugun ridi maayo hala kala tago ah, mar kale ii imaada laakiin isagiioo caraysan inuu dadka kala xukmiya ma banaano waa ka xaaraan waa ka xaaraan inuu kala xukmiyo dadka sidaasuu ku yidhi gala uu yidhi dabka fahamuu waa dabcin fiiriya saxaabada daacada siday u adeecayaan rasuulka sala allahu alay slm maadaama rasuulku yidhi ninkaan adeeca qaaraa damceen inay galaan dabkii laakiin dadku isku faker maahane qaar kalea ku dhege oo yidhahda war ka suga ka jooga horta annaga nabiga markaan rumaynaynay sala allahu calay wasalam maxaan u rumaynay inaan dab ka badbaadno ila aakhiro waxa laisku gubaa waa dab soo maaha nabigaba waxaan u raacnay sala allahu calay wasalam waxay dab aan marnabigu dad nama amrin aan hubsan nabiga aan u tagin markaan u tagmaanaa rasuulka alla dad hadduu nagu gubaayo ma la adeeca hadduu yidhaa markaas haa markaasaan gelayna haddii kale war waxaan nabiga ka raacnay dabu ah oon ka cararayn see dabu hadda u gelayna way isku dhegin marka qaarba qaaru ku dhegay war ha geli war joog dab waa waxaan ka soo cararnay oon iimaanka ka soo aadnay saas yidhahda fahamuu way damceen inay galaan wa jacala bacdum gabalkooda wuxuu gudagalay yumsiku inuu qabto bacdan gabalka kale wa yaquuluuna waxay leeyihin bacdigaasu fararnaa waan cararnay ila nebiy nabiga xaggiisaan u cararnay sala allahu calayh wasalam min annaari dabaanna ka carar nabiga xaggiisaan u cararnay macnaa markaan rumaynaynay oo aan nabiga raacaynay waxaan ka cararaynay naar marka see hadda u gelayna saasay ku yidhahdeen famaa zaaluu kama aysan suulin yumsiku bacdun bacdan gabalba gabal inuu qabto xataa khamadati naaru ilaa dabkii baktido dadkii damtay dabkii waa iska dami marka fa sakana qadabuhu ninkii amiirka ahana caradiisiiya xasishay caradiiya ka baaba bis waa la iska soo tegey fa balaqa waa gaaray annabiya nabiga sala allahu calayh wasalam alkhabaru fa balaqa alkhabaru khabarkiiyaa gaaray annabiya nabiga sala allahu calayh wasalam fa qaala nabigu wuxuu yidhi markii loo sheegay low dakhaluuhaa hadday geli lahaayeen dabkaas maa kharajuu kama baxeen minhaa dabka ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaama hadday geli lahaayeenoo ku dhintaan qabriga lagu gubi lahaa ilaa qiyaamo laga gaaro kama aysan baxeen u fiirso markaas halkaas maxaa caddaatay ma bannaanayn amarkiisaas in la yeelo ilaa waxaa naar lagu galaa waa dembi ma bannaanayn marka warkaasoo kale warkiisa in la yeelaa hadday addeeci lahaayeen oy dadkaas ku dhintaan qabrigaa lagula guyi lahaa ilaa qiyaame laga gaaro dadkaasaa ku shidmaa laha nabigu wuxuu yidhi qaacida kuliyahu sheega waa kanaa wa daacatu daacadu fi lmacruufi wanaagay ahaato ah, inama daacatu fi lmacruuf wa daacatu waxa la adeecaa fi lmacruufi wanaagay ahaato wanaagga waxaa loola jeedaa waxaan dembi ahayn saasaa loola jeedaa halkaas marka waa qaacido sharciga islaamka hadduu yidhaa cid ha adeeco islaamtu ninkeeda ha adeeco caruurta waalidkood ha adeeceen shacabku imaamka iyo madaxweynaha muslimkaa ha adeeceen qof walba awaamirtaa sharcigu baxshay oo uu leeyahay dad ha adeeco dhammaan shardigaasay leedahay waxa lagu adeecaa waa waxaan macaasi ahayn qof macsi lagu adeeci karaa ma jiro islaamta uma banaan ninkeeda inay macaasi ku adeeco hadduu yidhaahdo orod qaad ii soo gal ama sigaarkaan ii soo shid ma u soo shidi karto waa macaasiye say ugu addeece inama daacatu fi lmacruuf waxaa laysku addeecaa waxaan munkar ahayn waalidkii hadduu waladkiisii yidhaahdo maandhow tobakada waa bartay ma joojin karo siddeetan iyo shanan ku gaaray ii soo gad ma u soo gadi karo ma bannaan uu loo soo gado hadday kaadida ku dhegto dhaktaraad geyni tobanka siinay ma siinay yaa ku yidhi tobanka dawaa maadaa dhaktara xaduu ugu qori tobankada si odagaha miskiinkaa dhaktara isaga yaa yidhi tobanka dawaa ma lagu addeeci karo waa ku habaara hadduu yidha wax kastuu sheego waa ku habaara sideeda habaarku markuu wax tara habaarka yaa wax la weydiine ma qofkaa wax maamula may allah wax la weydiine ilaahay ma yeelaya gardaro ma yeelaya axadka wax la weydiinana waa alle marka waxa weeye qof nalwa shacabka madaxweynaha kuma adeeci karaan macaasi hadduu macaasi soo rogo ma ku adeeci karaan qof kasta waa inuu ogaado daacada makhluuqa dhexdiisaa waa waxaan alla diidin waxa laisku adeeci karaa si kastood u aragta sharci islaamka dadka sidaas ha la adeeco waalidka ha la adeeco haweenaydu ninkeeda ha adeeco waxa weyn culummada ha la adeeco waxa weyn madaxda muslimiinta ha la adeeco dhammaan waa waxaan munkar ahayn xadiiskaasaa kuu miisaan adiga xadiiskaasaa kuu miisaan marka awaamirta amarkii nabigu yidhi adeeca amarku xaalad walba maaha umuum amarku adeeca uu yidhi moogta adeecada marka uu yidhi amarka xaalad walba maaha almru mulaq laa yacumu laxwaal uu yidhi xaafi maxaj amarka mulaqaa axwaashoo dhan ma camiimayo ma camiimayo marka waxaa loola jeeday waxaad ku adeecaydaan waa wixii aan macaasi ahayn saasaa loola jeeda rawa الbukhaarي can caaishaةa radia allahu canhaa can الnabiyi salى اllahu calayه wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi maalu ladii qofkii tilmaantiisa sifadiisa maalku waa sifada maalu ladii qofkii sifadiisa yaqra'u lqur'aana qur'aanka aqrinaa walxaalna aqrinaa huwa isagu xaafidun mid xifdisan uu yahay low qur'aanka maca safarati malaa'igta safiirada ayuu la jiraa oo mansiladood iyo darajadoodu joogaa malaa'igta alkiraami karaamaysan maaluladii qofkii tilmaantiisa yaqra'u akrinaa alqur'aana qur'aanka walxaal huwa isagu xaafidun mid xifdisanu yahay lahu qur'aanka maca safarati malaa'igta safiirada la jirkooduu noqonaa malaa'igta safiirada ah ee acmaasha qorta waa malaa'igta katabada ah xafadada ah kuwaas jirkooda ayuu noqonaa oo waxaa loola jeedaa mansiladooda iyo darajadooda halkaas ilaahay gaadhsiinaa taas marka malaa'igta alkiraami ee karaamaysan taas maxay ku tusaydaa qofka qur'aanka xifdisan oo aad u yaqaana qiimaha iyo karaamada uu ilaahay agtiisa ka leeyahay qiimaha iyo karaamada uu ilaahay agtiisa ka leeyahay qofka qur-aanka aad u yaqaan wa mahalu ladii qofkii tilmaantiisa yaqra'u lqur'aana qur-aanka akrinaa walxaal huwa isagu yatacaahadu uu ka warqabaa yatacaahaduhu waxaa loola jeedaa laba macno yidhahdeen culummadu markuu kelimaddan akriyo kelimadda ku xigta toos ma akri karo tartiibu ugu fiirsana ta u fiirsaduu ku dhawaaqa waa dhibaas kelimadda markuu akriyo kelimadda ku xigta inuu u fiirsado maahani horay kama akri karo waa macno macnaha labaad qofkan qur'aanka ma yaqaan wuxuu isleeyahay aad qabatid waa ku celcelina waa akrina haddana waa ku celina haddana waa akrina waa ku celina wuxuu ka cabsanaa qur-aanku inuu ka lumo ma yaqaano xoogaa qur-aankiya dhiba labadaas macnaha lagu fasiraya tacaahadu wa maaluladii qofkii tilmaantiisa yaqra'u qur'aana qur'aanka akrinaa walxaal huwa isagu iyo tacaahadu uu ka warqabaa qur-aanka wa huwa qur-aanka huwada qur-aanka u celinaya wa huwa qur-aankuna shadiidun calayhi uu ku adag yahay falahu qofkaas ajran laba ajara u sugnaaday qofkaas laba ajar ayuu leeyahay qiraa'ada uu qur'aanka aqrinayo ajaru ka helaa hawaab ayuu ka helaa dhibaatada iyo jihaadka uu ku jiro oo uu ku dhibtoonayo kitaabka alle barashadiisana ajarkalu ka hela markaa laba ajaru leey laakiin macnaheeda maaha hadde laba ajar xataa hadduu qaato kii xifdisanaa inuu ka ajar badnaana maaha kii xifdisanaa meel weynaa la geey malaa'igta waxa weeyaan safaradaahu la jira kaasu kaasu tegi ah, laakiin kaluna laba ajaru leey laba ajaru leey rawa bukhaariyu can ibni cabaasin rawa lbukhaariyu can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala cabdullaahi mascuud wuxuu yidhi qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man qara'a qofkii akriya bilaayatayni labada aayadood labada aayadoodoo min aakhiri suurati baqara suurati albaqara aakhirkeeda ahaadeen fii leylatin habeen qofkii akriya ka fataahu waa ku filayi labada aayadood oo suuratulbaqara ugu dambeeya qofka akhriya oo habeenkii markuu seexanayo uu soo qabana aamina rasuul iyo laa yukallifu ullah labadaas aayadood qofka akriya waa ku filan yihin culummadu marka waxay isku khilaafeen tafsiirka waa ku filan yihin maxay uga filan yihin culummada qowlka ugu hormarya xaafidku uuna ay ka muuqato inuu dooranayo wuxuu yidhi qofkii waxaa la rabaa habeenkii inuu salaatuleylka qur-aanka ku tukado labadaas aayadood markuu seexana hadduu akriyo qur-aanka inuu caawa ku tukado ayagaa uga filan waa uga filan yihin aka watirkiisu iska tukanaya Ah. inuu qur'aan badan ku tukado labadaasa uga filnaata qawlkaas waa qowl xoog badan culammada kalena waxay yidhaahdeen wuxuu labadaas aayadooda la akriyaa sideedaba inuu qur'aankii akriyay habeenkaas uga filan yihi ah, ama salaadka ku dhex akriya ama khaarijkeeda qaar kale waxay yidhaahdeen caqiido waa ugu filan yihiin maxaa yale waxay kulansadeen iimaan iyo acmaal oo duuduub ah qaar kale waxay yidhahdeen balaayooyinka dhacaya dhammaan waa uga filay qofka labadaas aayadood akriya waxa xumaanta oo dhacaya waa uga filay ilaahay baa uga kaafinaa way macnaheedu allah uga kaafina culammada gabor waxay yidhahdeen shaydaanka shartiisay uga filan qaar kalena waxay yidhaheen jinni iyo insi shartiisa ay uga filan yihiin calaa kulli xaal labadaas aayadood qofku markuu akrinaa inuu akriyo wax weyn ayuu ilaahay agtiisa uga gaaraa rawa الbukhaariي can caaishaةa radia allaahu canhaa ana nebiya nabiga salى اllahu calayh wasalam kaana nabigu wuxuu ahaa idaa aawaa markuu u dulmo ilaa firaashii gogashiisa kulla leylatin habeen kasta habeen kasta gogashiisa markuu tagu seexo rabo jamaca waa isku keeni jiray kafeeyi labadiisa calacalood labadaas calacalood saas iskugu qaban jiray labada calacalood ama labada sacad uu saas iskugu qaban jiray uma nafaha isku qabashada kadib uu ku tufi jiray fiihimaa dhexdooda nafadka waxaa la yidhaahdaa waa afuufid oo candhuuf yah la socoto waa afuufid oo candhuuf yah la socoto maahan afuufid kaliya candhuuf kaliyana maahan afuufid waa neef oo candhuuf yaru la socoto faqara'a waa ku akhri jiray nabigu fiihimaa labada calacalood ama labada sacad qul huwa allaahu axad wa qul acuudu birabbi اlfalaq wa qul acuudu birabbi اnnaas saddexdaas suuradoodu ku akhri jiray marka waxaad moodaa fiiri qiraa'ada iyo tufidda in tufidu horaydaad moodaa mana ahan saas ma ahan saas ahlucilmiga gobol ka mid waxaa yidhaha hal qof culimmada ka midoo saas yidhi ma jiro laakiin umada labada calacalood ayuu jamcin jiray uma umadu tartiibkay tusee waxa weeye litaratumi nafhi fiihimaa calaa jamcimaa kulminta labadaas sacab la kulmiyey a waxaa ka ratibmaa kadib in wax lagu tufo kadibay ka dhalaneen litaratumi nafhi fiihimaa calaa jamcimaa amaa fa'da ku jirta fiiri faqara'a ma ahan tii faa'iidaynayday tartiibka iyo tacqiibka waxay la mid tahay faidaa qara'ta alqur'aana fastacid bilahi fada ku jirta fa'daasu tartiib ma ahan waxay tuseen ma ahan qur'aanka marka hore akri markaad dhammaydo acuudu bilaahi min ashaytaan rajim dheh maaha ee macnuu waxa wey acuudu bilaahi dheh kadib qur-aanka ah fa'daasay waxay la mid tahay fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum reer banu israa'iilaan ilaahay ku yimi faqtuluu fana ku jirtaa tartiib tusimaya taxdiir sababtoo ah dilku waaba toobadii isagaaba ah, toobadii ku imaanayba marka fa'daanu tartiib ma tusayda midaana marka marka horaan la akrinaa saddexda suuro candhuuftii oo barakadii qur-aanku ku jirta tufe ee adoon adoon waxba akrin candhuuftaada xaad ka tufe meeda barakale ah, qur-aankiiad akrine candhuuftii marka qur-aanka markaad akrido baraka ku jirta qur-aankiyaa dhex maray markaasaad sacbada ku tufee markaas marka waxaa dambayda tufidda nabigu wuxuu yihi sal waxay tihi caaisha raba caaisha waxay tidhi uma yamsaxu waa isku masixi jiray nabigu bihimaa labada sacad mastadaaca intuu awoodo min jasadii jirkiisa ka mid ah jirkiisa intuu ka gaaro uu marmari jiray yebda-u ku bilaabaa bihimaa labada sacad calaa ra'si madaxiisa wa weji wejigiisa iyo wamaa aqbala wixii soo qaabila min jasadii jirkiisa xaalu ka midi madaxu iskaga bilaaba markuu ku akriyo saddexda suuro oo ku tufo madaxu ka bilaaba weji uu ku xijina qaarkan hore intuu ka gaaro jirka dhan u marina kadib waa hal mara haddana waa ku celinaa saddex mara laga rabaa yafcalu nabigu waa samay jiray daalika sidaas alaaثa maraatin saddex maruu samayn jiray nabigu saddex mar ayuu samay jiray ah, saddex mar ayuu samay jiray mar walba saddexda suura inta ku akriyo uu jirka marina markaas haddana mar kale saddexda akrina jirku marina saddex maruu saas yeeli jiray nabigu salى اlahu alيه wasalam allahu subxaana wa taعala aclam slى اllahu وslm وbaaraka calى nabiyina mxamed